نصحب kale markaan raadiyo maca cصb uma ma cudima fiihi maca صfatayni mucayanatayn ya aa sheegi wayse markan iriyaa sidaas qaboxan kalimaada sakat marka uma ma cudimat ay ay صfa maca صfatayni markaa waa sax lakin uma ma cudimat fiihi صfatayni ma dhici kariso luqa sax ma laakin naaib faacilka sifay noqon ya ya limada wش faaida misukuti maca haday timaado waa tamaam naaib faacilki sifo weya uma ma cudimat fihi sifatu maca sifatayni mucayanatayn sidaasay noqonayso kitaab hadaan ba nusak badan laga hayni sidiisa maa yumkin in sidii laga rabo laga helo soomaalidu waxawaay hal kitaaba nusqa laga haya markaasaa laleeyahay meeshaan laqbadi in lagu keeno waayo kelima dhamaaba maqan say laqba lagu keena wixii khataca madbiciyaa jira lama dhahayo maanta dham washiika rogroga intadan inta dhan markaasuu leeyay meeshaan waa inagu fadhisaa <laughs> xaqiiqadii waxa weyaan wixii qalada waa la iska dareemayaa laa taqif cindaha kaiira cibaaradan sidaa sax kumaaha waa dhamaa ya ah, waa ninka tasaruf min min annaasik waa kaas ninka naasika Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع التاسع معرفة المرسل وسورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخياط ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما marka inta waxaan ka gelaynaa mursal mursal wuxuu tiriyohaa musanifka anwaacda xadiidka daciifka dacfiga meelo badan uu ka yimaadaa min beyniha an yasquطa min alisnaadi shaks aw akar min bacdi taabici kaasaa mursal lagu istilaax mursal fi luga waxaa weeyaan mutlaq arsalahu fulan hadii lidaa bimacnaa aطlaqahu inaa arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum aza inaa arsalnaa bimacnaa aطlaqnaa shayaaiina cala alkaafiriin ay anahaa tastawli calayhim watuwajihum watatasarafu fiihim sharci ahaana musanifka tacriifka uu ku sheegay wa suuratuhu mursalka suuradiisa alatii suuradoo laa khilaafa fiiha wax khilaaf u dhexeeya aysan jirin culamada oo laisku waafaqsan yahay xadiidu taabiciyi wa taabici xadiidkiisa alkabiiri ee weynaa ilaa weyne aladii taabicigoo laqiya jamaacatan la kulmay min asaxaabati wa jaalasahum la fariistay ka cubaydillaahi bni cadiyin ibni khiyaar uma saciid ibn اmusayb waamhaalihima idaa qaala hadduu yihaha taabicigaas qaala rasuulu llahi sal اllau alيه wasalam suuradaas inay mursaltaa khilaafka ma jirto maa rafacahu taabiciyu اkabiir ilى الnabiyi inay mursaltaa khilaafka ma jirto ayib macnaha waxa weeyaan maa rafacahu taabici haddii la yihahdo dad baa far ugu taagan tahay ay uga taagan tahay taabiciga sagiirkaa ah wuxuu rafciyo mursal lama dhihi karo lianna gaaliban riwaayatu taabici sagiir badigeed riwaayaadkiisa can kibaari taabiciin ay u badan tahay marka maadaama ixtimaalkaas uu jiro dad baa waxay leeyihin ha lagu qayda maa rafacahu taabici siday u noqoto daniga gaalibka a ah, midka saaqidka saxaabis u noqdo marka qowlkaas yaa sidaa qabo laakiin musanifkisu kuu sheegi doono cubaydاlah بn cadi بn sayaar waa taabici kabiir xataa qaar baa waxay yihahdeen baciid ma aha inuu saxaabi noqda liannahu aabihiisa wuxuu dhintay qabla fatxi maka marka asiga markaa waa joogay waayo markii caado waxay lahaayeen saxaabada markii waktigaas oo kale munaasabo ay timaada caruurtooda inay soo wadaan oy nebiga ay tusiyaan hadday ayay caruurta wax arki kara xataa nebiga inuu arko xataa tahbuta lahum asuxba marka baciid ma aha dad baa leeyahay laakiin looma hayo na sariixa in nebiga arkay ama siga la arkay intaba looma hayo saciid musayab waa taabici kabiir ah waxaa la dhalay fi zima fi zamaani cumar bn khadaab marka bade saxaabada badigeed waa soo gaaray waxa waatan la yihahdo khayr الtaabiciina waxa weeyaan سacيid بن المسyب macnaha min xayثu اlfadl wاlcilmi wاlcibaada markii la fiiriya laakin fadli min cindi illahi nin yaqaana ma jirto sida hadhow loo kala darajo badnaanayo lianna waxyi ma aha saciid musayibaa taabiciinta u fadli badan loogama qiyaasanay abu bakrin a saxaabada ugu fadli badan lianna tafdiil abi bakrin calى صaxaaba nas min الrasuul sal اllahu alيه wasalam laakiin tan kale ijtihaadiyu waa dadki markay qadareen ninkan cibaadada iyo cilmiga iyo fadliga zuhdiga uu leeyahay bimajmuuci sifaat alatii tafaraqat fii gayrihi yaa layihi waa fadli badan yahay keli ah marka musanif wuxuu i walmashhuuru waxa caanka ah waxa weeyaan altaswiyatu bayna taabiciina ajmaciin markii mursal la tacriifinayo inaan lakala bixino liraa ataabici maa rafaca eh, almursal maa rafacahu taabici liraa sawan kaana sagiira aw kabiira walahu suwarun buu leeyahay ikhtulifa fiiha laysku khilaafay ahiya min almursali ma kamid tahay am laa yani tacriifka guud waa laisku waafaqsan yahay laakin fi tafaasiil daakil eh, almursal masaa jirta buu ku leeyahay marka sidaa canaawintan kugu baraarujinay إحdاها إdا انqطع الإسناaد qبل الوصول إلى التاaبع فkاna فيه رواaية rاw لم يسمع من المذكور فوقه فالذي قطع به الحاkم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلika lا يسمى مرسلا إdا انqطع الإسناaد haduu go-o qبل الوصول إلى التاaبع sida صواabta qبل الوصول إلى الصحاaبي weya lannu saxaabiga hadduu joogo uu taabiiga xidhaa munqaici waa yahay marka ma aha khata o madbaci ma aha laakin waa khata musanifka uu galay wa lama tirayo marka laakin waxa weya waa yuntaqad caleyh ayb marka wuxuu leeyahay ida inqaطca alisnaadu hadii uu go-o qabla alwusuuli ila taabici ila saxaabi saxaabigii intaan la gaarin hadduu uu qof ka dhaca oo fakaana fiihi ou ahaado riwaayatu raawin raawi warintiisa lam yasmac aanan ka maqlin min almadkuuri fawqahu ninka asiga ka sareeyo haddii qabla saxaabi uu ka dhaco faladii qaطca bihi alxaakimu xaakim midkuu gooyey alxaafidu abu cabdillaahi io wagayru min alxadiid ana dalika laa yusamaa mursalan saxaabiga hadduuba joogo saqdigana qabla saxaabi ou yahay mursal lamida munqaطica layha saas wa war iska waadixa waa kaas wa ana irsaalana maksuus btaabiciin taabiciinta waxay rafciyaana mursal uu gaariyeela maa rafacahu taabici laakin haddii maa qabla taabici ou wax rafciyo ama saxaabiga ha joogo ama ha maqnaado taabici taabici idaa asnadahu shay ilى الnabiy sal الlaه alيه wasalam ama mucdalaada dhigi doona ama munqaطic hadduu saxaabiga joogo oo maa qabla saxaabina saaqid hal u yahayna waa isna munqaطic bal in kaana hadduu yahay man saqطa dikruhu ninka xuskiisa dhacay qabla اlwusuuli ilى الtaabici ay ilى الصaxaabi shaksa waaxida saxaabiga intaan la gaarin ka hor hadduu mid dhaca sumiya munqaطican faxasb hadalkaas waxa weeyaan hadal khilaaf ka jooga ma ah ayb وسيأتي مثال ذلika in shاء الlahu taعaalى marka saxaabigii waa jooga maa qabligiisa hal hadduu ka dhaco munqaطica la yihahda waana imaan doonaa bu ku yihi baab dhamaa loo khasisi doona wاlmacruufu fi lfiqhi wa usuulihi waxaa macruufe ana kula dalika intaas dhammaanteed yusamaa mursalan mursala lagu magacaaba bimacnaa nimanka oo fuqahada laa yubaaluun sakdiga hadii uu saxaabi ka dhaca mursal maa qabla saxaabi hadduu ka dhaca mursal almunqaطic cindahum mursal liana natiija waaxida fii nadarihim lakin hada khalti fiican ma ah sababta waxaa farqiga jawhariga uu yahay mursal oo loola jeedo maa rafacahu taabici culamadu isku khilaafsan yihin alاxtijaaju bihi min cadamihi laakin inqiطaac oo qabla taabici ay wax ka dhacaan taabicigi wamaa qablahu hadday wax ka dhacaan sanadkaas inuu xujo ah layskuma khilaafsan marka kulligoo taxta musaman waaxid in la geeyo wax oo mukhtalafun fiihi iyo wax muxtajun bihi ama eh, eh, mujmacun calaa tarkihi ay isku qabanayaan marka fuqahada khalad baa meeshaas kale xadiid munqaطic isnaadkiisa ou yahay iyo mid mursal ah isku daraja maaha liannahu mursalka mukhtalafun fi lاxtijaaji bihi siday noo imaan doonto baynamaa munqaطica layskuma khilaafsano inuu inuu yahay marduud walidalika wاlmacruuf fi lfiqhi wausulihi ana kula dalika oo munqaطica ah oo mucdalki ah oo mursalkaa yusamaa mursala wa ilayhi dahaba min ahli اxadiiثi waxaa sidaas ku tegay abu bakrin alkhatiibu waqaطca bihi yani mar abu bakrin wuxuu udhexeeya marna fuqahada marna muxadiثiinta labadaba shariba min maai kuli minhuma marka gaaliban waxa waay yamiil ila اxadiiث waa la yaqaan muxadith weeyaan laakiin markuu qawaacid u qariro dadkii oo fuqahada yaluumuunahu waxaan saa maxaa usamaysaa le waxaan wax la yaqaana ma ah marka axyaanan waxaa l yujaamil fuqahaa wayuqaaribu aaraa'ahum iyuu khatiibka sameeya bakdi oo asiga haysta awgeed u ah marka fiir had jirtaa markuu yihi mursal waa lagu magacaabi karaa markaasu haddana wuxuu yihi waqaala xaa eh, khatiibkii ilaa ana akara maa yuusafu bilirsaal waxa mursalka lidaa waxaa ugu badan min xayثu isticmaalu maa rawaahu taabiciyu can الnabiy sal اla alيه wasalam haddana gadaal usoo laaftay markii uu fuqahada intuu aaday lasoo dhaweeyey o yiri laakin waxaad ogaataa badanaa sida badan mursal waxaa lagu gaaryeela maa rafacahu taabici laakin tawasucana waxaa laisaga magacaabi karaa maa saqطa min isnaadi raawin mursalna waa la dhihi karaa buri وأmا mا rwاه taaبع التاaبعي wuxuu wariyey عن النبي fيسمونh المعضل hadل فيican w taaبع التاaبعي hadii uu wax wariyo فيri مثلا مالك oo kale w مالك taaبع التاaبعي لأnه yrwي عن ناaفع oo waxa weeyaan oo taabici ah marka maa rafacahu malik ila nabiy sal اla alيه wasalam waxa weeyaan mucdal liannahu bita'kiid waxaa la hubaa taabici iyo saxaabi aqala taqdiiru wa sidaasuu ku imaanaya marka mas'aladaas waxa weeyaan waa suwar <clears throat> min suwar almursal almukhtalaf fiih <clears throat> sidiisaba waxa weeyaan cilmi inaad baratid markaad rabtid usuulkaa la tarkiiziya khilaafaadka hoose haddaad marka hore isku mas-uulisa takhtalid calayka alawraaq waxaad qaacido u qaata almursal maa rafacahu taabici kadib haddaad aqwaasha kale wax ka xasuusatid maa calayka haddaad wax ka xasuuso waysina laa yaduruka laakiin haddaad tidhaahdid eh, munqaطic mursalaa la yihahdaa mucdalna mursal waa lagu magacaabaa maa rafacahu taabici mursalaa la yihahdaa kuli awraaqdi oo dhan carafta shay-an wagaabat canka ashyaa daalibu cilmigana waxa weyaan asuwar mutafaq caleyha horta la tarkiiziyaa khilaafaadkana waxaad ka xasuusan kartid ma axad yaqdir an yaأti calى kuli ma qiila ma dhici karayso waktiga lasigama qaado الثانية qwl الزهري وأbي xاaزم ويحyى بن ويحyى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من صغاar min أصاغر التاaبعين qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه xakaa ibnu cabdilbari ana qowma ilى akhirih qowl zuhri maxamed ibn muslim wa abi xaazim fiiri abu xaazim zarkashi fii nukatihi waxa waayaan buuri abu xaazim alashjaci ayib oo salmaan mawlaa caza ah ibnu xajara ka daba yimid wuxuu abu xaazim kan madani weeyaan oo salamatu bni dinaar labadiiba wuxuuna iskaalka waxaa keenay ibnu xibaan maa ibnu salaax maa yatamayizu bihi lmaqsuud min gayrihi ma usan sheegin lianna abu xaazim alfulani inuu yihahday ah marka labadaba suuragal waa laakiin qariinada wuxuu leeyahay ninkaas saaqaari saaqiri taabiciin kaiir lagu magacaabi karo waa ninka madaniga ah oo salamatu bni dinaar ibn xajar mudaqiq wa marka alqowluhu aqrab marka abu xaazim oo salamat bni dinaara liannahu waxaa leeyahy laba nin ubaaba laga haayaa saxaabada inuu wax ka wariy sahl ibni sacid wa abi umaama ibni sahl keli ah aaba laga haayaa inuu wax ka wariy marka isagoo ninkaas joogo abu xaazim la yiraahdo in ashjaci oo dhowr iyo iyo toban wax ka wariyey in la keeno waa laga haboon yahay buuri waxaa kugu daliil ah haddana kownuhu caafa abaa xaazim cala zuhri inuu zuhri ka wan yahay yaa muuqato baynamaa alashjaci iyo zuhri zuhriga waa laga wan yahay ashjaci baa aqrab ila asaxaabati minhu walidalika salamat bni dinaar aan dhaha wa yaxya bni saciid alansaari waa ninka xadiid inama alacmaalu bالنiyاati wariyey oo محamed بن ibrahim taymi ka wari marka وأشباaهi min أsاkر التاaبعين hadday yihaahdaan qaala رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم hadday yihaahdaan maxaa xugm a xugمkooda waa kana xaka بن cabdالbri waxau sheegay أنa qوما laa yusamuunahu mrسلا ku magacaabi maayaan bal munqaطicanay ku magacaabayaan likownihim waaba ayaga oo lam yalqow aan la kulmin waa likown ayaga ahaanshadooda lam yalqow ay la kulmin min asaxaabati ila alwaaxida wاlithnayni wa akharu riwaayatihimna can itaabiciina hadda faqradan waxay ahayd in tacriifka lagu daba xijiyo lianna waxay ka baxaysaa wa suuratu alati laa khilaafa fiiha xadiidu taabici alkabiir haddaa xadiidu taabici alkabiir aan mursal waaye amiri waxaan ka fahamnay qowl inuu jiro sikaar الtaabiciin waxay wariyaan mursal ma aha meeshaasay ahayd in laga bixiy oo la yihahdo wاlmashhuuru bayn ataswiyatu bayn الtaabiciin ilaa ana ibn cabdilbari xakaa ana qowma yafcaluuna hada masaladan xaggaasay leedahay khulaasaة اlqowl dad culama kamid ahaa jiro sikaar الtaabiciin waxay nebiga u rafciyaan mursal lama dhahayo maxaa yeelay lianna akthara riwaayatihim can taabiciin oo markii qaala rasuul lah yihaahdaan waxaa badan taabici iyo saxaabigii iskala maqan meesha marka mucdal in la yihaahdo ama munqatic la yihaahdo yaa kaga dhow mursal in la yihaahdo waa shubha qaa'ima a weeyaan lakin alqowl aladi calayhi jumhuur اmuxadisiin an laa farqa bayna الsigaar wاlkibaar qultu ay qaala ibnu صalaax wahada lmadhabu oo sigaari taabiciinta ku magacaabaya waxay wariyeen mursal farcun wuxuu ka kacayaa ou ka farac yahay limadhabi man madhabkiisa laa yusami lmunqaica munqaica aan ku magacaabaynin qabla wusuul ila taabici mursalan kuwii hadda aan soo sheegay naftigeedii wa madhabtan wuxuu noqonayaa buu kuleeyahay qabla alwusuul ila saxaabi ka dhige saxaabiga ka hor wixii ka dhaca munqaطicay ku magacaaba laa yusami munqaطica qabla saxaabi mursalan ee munqaطicay ku magacaabaya mathalan haddii uu yihaahdo malik can ibni cumar hadduu yihaahdo qabla saxaabi naafica dhacay soo maaha marka waxay ku magacaabayaan munqaطic mursal dhihi maayaan waa qowlkii nafsi aan soo sheegnay iyo qowlka dhahay sikaari taabiciin waxay weriyen mursal lama yihahdo ee munqaطica laleeyahay waa macnihi saas marka halkaas iska galay المسألة الثالثة إذا قيل في الإسناad فلان عن رجل عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا إذا قيل في الإسناad fulan can rajuli maala malik can rajuli can ibni cumar oo kale la yihi aw can shaykin meshi rajulka laga yiha can shaykin la yihi aw naxwu dalika haddii sanadkii waa nin u soo gala mubham mubham bimacnaa man lam yudkar lahu maa yatamayazu bihi can gayrihi rajul haddii la yihahdo waa la leeyahay kaliga gaabkuuma ah haddii sanadkii lagu sheego rajul ama sheekh lagu sheego faladii dakarahu lxaakimu xaakim wuxuu sheegay fii macrifati culuumi اlxadiid kitaabkiisaas wuxuu ku sheegay oo maطbuuc ahaa hal mujalad ah annahu laa yusamaa mursalan xadiidkaas rajul mubham sanadkaas rajul mubham uu ku jiro mursal lama yihahdo maxaa la yihahda bal munqaطican bal yusamaa munqaطican wa huwa fi bacdi اmusanafaati اlmuctabara musanafaadka qaarkeeda muctabarka oo oo yani asalka ah fi usuul اfiqi macduudun waxaa laga tegaya min anwaac اmursal usuuliyiinta laa yataqayaduuna almuhim natiijada dambey ka fiirinayaan haddii la yihahdo sanadkan hadduu can rajulin ku jiro ama can shaykin ku jiro ama can camin oo aan la aqoonin uu ku jiro mursal ay isaga magacaabayaan marka qole waxay yidhahdeen munqaطicay ku magacaabeen qowlka koobaad hadduu rajul mubham ku jiro qowlka labaad usuuliyiinta waxay ku magacaabeen inuu yahay mursal qowlkii halaadka u ka tegay ibn ibn صلاح wahuwa aham اaqwaal qowlka saddexaad ana hada اisnaad laa yuqaalu lahu mursal walaa munqaطic inama huwa mutaصil lakin fiihi rajul mubham haddaad tirahda xadaثanii rajul can imra'ati can rajuli can الnabiy sanadkaas mutaصil w nin dhacsan ma walaha laakin gaayatu ma fi اlamri ninkii aan magaciisa la sheegin kali ah marka isnaad mutaصil lakin fiihi ish mubham hada aladi qararahu اlciraaqi wa huwa aladi calayhi jumhuur almuxadisiin ayb intaas suwartii waxa mursal la yihaahdo wax ka imaan kara aqwaasheedu ku sheegay ثuma اclam ana xukma اlmursali xukm اxadiiث الضaciif إلا أن يصح مkرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بياanه في نوع الحسن intana waxaa laga galay markii تacriifkii oo mrسلka lagu sheegay xukunkiisa markaasuu ri ثuma اعلم ogow أنa حكم المرسل mrسلka xukunkiisa حكم الحadيث ضعيif wa حكم الحadيث الضعيif sababtana waxa weeyaan لأنa فيhi sqطan annagana waxaan soo shardinay xadiidka markuu صaxiix noqonayo ama xasan an yatasila isnaaduhu min awalihi ilaa muntaha hal ilmursal mutasil min awalihi ilaa akhirih la khalaas marka waa mursal waa daciif marka lagu leeyahay meeshuu daciif ka noqday xadiidkii xasanka ama صaxiixa u fiiri wahuwa anahu faqada sharطa min shuruud الxadiiث اmaqbul wahwa itiصاal الsanad bas intaas un baa laga raba markaasuu ri ilaa an yasixa makrajuhu meeshuu ka yimiday inay ansaxdo bimajii'ihi uu ku ansaxo min wajhin aakhar uu ka yimaado kamaa sabaqa bayaanuhu fi nawci اlxasani haddii mursalki mursal kale loo helo ama musnad kale loo helo ama wax qaweeyo xadiid kale daciifi loo helo kulli waa isku darsoomayaan markaa yataqawى لأن ضعف المرسل laysa شhdيدا لدليل أن العلماء اkتلفوا في الاحتijاaج bه min cadمه haddaad rabtid xadيiث mursل ah khulaasadiisaan kuu sheegaya culamada isku khilaafsan yihiin malik iyo abu xaniifa وman qaala bqowlihim waxay qabaan mursalka muxtaj weeyaan adiladooda markii lasoo khulaaseeyo afar daliil weeyaan daliilka koobaad waxay yidhaahdeen ana saaqطa min bacdi الصaxaabi yakunu gaaliba ay ana saaqطa min bacdi الtaabici yakunu gaaliba min الصaxaaba hadduu taabicigii qaala rasuulullah yidhaahdo waxaa badan waxa meesha ka maqan waxa weeyaan waa saxaabadi wasaxaabatu kulluhum cuduul ayb laakin ma dhihin ogow ana saaqita min bacdi taabici huwa saxaabi tacayunan ma dhihin liannu taas hadday yihaahdaan waa waa lala yaabi lahay liannahu لأna التاabعيina laa yتaqayaduna dائma bالriواayati عan الصحاabة qad yarwina qad yaruna bعضهم can bعض marka waxay yihahdeen badanaa waxa dhaca bacda الtaabici waxa ka dhaca waxaa u badan inuu noqdo صaxaabi صaxaabadana waxaan isku waafaqsanahay inay yihiin xuduud ko النqطة الثاniية waxay yihahdeen in التاabiciya الثقة laa ystajiizu an yarfaca kalaama ilى الnabiy wahuwa غayru mutaأkidi min hubuuti dalika اlkalaam daliilka labaad wa ana الtaabiciya alcadla laa yastajiizu an yarfaca shayئa ilى الnabiy wahuwa غayru mutaأkidi min hubuutihi oo markuu yihahdo qaala rasuul الlahi macnaha hadalkaas waxa wey ninka taabiciga oo caadilka ah naftiisa ma banaysanayo inuu nebiga wax u rafciyo asoonan ogeyn waxa uu nebiga u tiiriyey inay wax sugan yihiin asoon ogeyn kuma dhiiranayo waa daliilka labaad daliilka saddexaad waxay leedeen ijmaac w abu daawuud wuxuu ri kaanat ilmaraasilu yuxtaju biha fi ma madaa kamalik wthawri wafulan wafulan xatى jaءa alimaamu الshaafiعي fatakalama عalayha wataabacahu عalayhi axmed kalaamka abu daawuud waxaa laga fahmayaa maa yushbih اijmaac dadka abu daawud xuri dadka waxay ahaayeen malik iyo thawri iyo wixii lamid ah kaanat ilmaraasil tuxtaju bihaa buuri iyadoon hadal ka jirin ilaa uu shaafici ka yimaado markaasuu ka hadlay inaan mursal la xujaysan karin imaam axmedna wuu ku raacay buuri daliilka nafsa shay ibnu jariir abari wuxuu iri lam yazil lam yazal innaasu calى alcamali bilmursali maa qabla almiatayn xadda xataa xadatha markaasuu yihi macnaha takalama caleyh shaafici kalaamkii abu daawuud u dhow yahay ayb daliilka afaraad qaluu habata can xasan الbصri أنه qاaل إdا اجتمعa عindي أربعة من الصحاaبة في الحdيث الواحد xdثتهم وأsندت الكلام إلى الرسول hل xadيiث أفر صحاaبة hadday iiga waramaan أفر صحاaبي hal xadيiث ii sheegeen buri maadaama cadadkooda u batay intan iska gooyo baan qaala رasuل الlah لأnه waxawa kalsooni baan ka qabaa waxa lee sheegay inay nebiga ka sugan yihiin taas hadiiba la fiiriyo macnaha waxa weeyaan ana almursala cinda xasan الbصri aqwى min ish min almusnadi sax wala la liannahu maa yaxdifhum ila wahum kahiir ida kauna waaxida dakarahum sax wala la ayb intaas khulaasada intaas wa man qaala بالاحتijaaج بالmrsل markii mfradaat الكalaam la iska reebo waxay kusoo aruureysaa intaas weeyaan waa looga jawaabay markaan fiiriya hadhowti waxaa fiican qoraalka inaad ka qoratid tasjiilaadkan oo kale lأnhu hadii la yihahdo hala sugo waktiga wa kaa tegaya lakin xataa nataxarak lianna mawqca looga hadlaya meeshaan ma ahayn ictijaaj bilmursal lianna musطalax alxadiid shuqadiisa ma ah inama almuraad taxdiid lmursal laakin waan kuu dul maraya hadhowti dambe tasjiilaadka ka qoro marka fiiri waxaa la yihi mursal waxaad tihaahdeen ana saaqطa min bacdi taabici yakunu gaaliba an صaxaaba fi baabi اxadiid gaalibiya wax maa lagu dhistaa horta sideedaba waxaan idin weydiinaa layihi hal yumkin an yakuna saaqidu gayra صaxaabi qaaluu nacam khalaas meeshaan noo dhiga mi isku waafaqne naxnu wa antum ana min sharط الxadiiث الmaqbul sawaء xasana aw صaxiixa an yakuna sanadhu mutasila marka waxaa la yihahda taas oo kale alاxtijaaju biاlijmaaci fi masaa'il اkhilaaf saxbi waa ijmaac oo lasoo saxbiyo meel wa laisku waafaqsan yahay laakin mas'aladii ijmaaciya inta lasoo jiidaa mas'ala laisku khilaafsan yaha loo daliishanaya markaasaa layihi isnaadki inuu mutalsiliya so iskumaana waafaqen ha adinkaa ijmaaci ka baxdeen oo tiraahdeen mursal ood ogoshihiin inuu saaqid ku jiro oo aada aaminsantihiin saaqidka yaxtamil an yakuna saxaabi wagayra saxaabi adinkaa tirahdeen xujo waay markaasaa waxaa weeyaan waxaa leeyahy waxaan isku waafaqsanaya haddana ana الtaabiciina laa yataqayaduuna bالriwaayati can الصaxaabati daa'ima hal kulu taabici ida araada an yarwi xadiiثa laa yarwi ila can الصaxaaba am yarwi bacdhm can bacdi badigood waaba kuwa hadda fiir xadiid inama alacmaalu binniyaat saddex taabiciya wax iska wariysay yaxya ibnu saciid alansaari waa hadda unoo sheegay waa taabici maxamed ibn ibraahim ataymi waa taabici calqamat ibn abi waqaas waa taabici hal xadiiday saddexdood isu daba kaceen ah. maxaa diiday maanta haddii nin uu yihahdo qaala rasuul llahi laba taabici iyo saxaabi uu maqan yahay maadaama ay suuragal tahay waxa meesha ka maqan inay taabici iyo saxaabi isla yihiin misla waafaqsanay taabiciinta kulligeed inay hiqaad ahayn nacam khalaas xadiid sidiisaba ixtimaal hadduu yimaado hadda fiiri xadiidkan hadduu raawi ku jiro sayi lxifdi ah sayi lxifdi macnaa anahu yusiibu fi hamsiin bilmia wa yukhtiu fi hamsiin bilmia xadiidkiisa waa loo waa la diiday leys liannahu ixtimaalka inuu wax gafa ah aa loo diida sunada inay soo gasho sunada waxlahu baa la rabaa marka ixtimaalkii inuu saaqa saaqidka saxaabi keligiisa inu ahaano taabici u yahay taabicigii yaxtamil an yakuna kayra siqa wabitaali ciladii aad ka caranayseen meeshaasay timid baa laleeyahay ko nuqtada labaad oo aad tidhaahdeen ina ataabiciya alkabiir laa yastajiizu an yusnada shaya ila الnabiy wa huwa gayru mutaأkid min hubuutihi waaqican iskula soo degno waxaanu aragnay taabiciin badan oo axaadiid rafciyeen ila الnabiy sal اllahu alيه wasalam markii xadiidkii ay irsaaliyeen la weydiilida xadiidkan yaa nebiga kaaga waramay samow ashkhaas gayra mardiyiina fi اlxadiid mithalaan waxaa loo soo qaatay zuhri xadiidkii e, naqd lwuduui bilqahqaha aa la yihi ou nabiga u tiiriyey markaasaa layihi xadiidka ayaa kuu sheegay markaasuu yihi sulaymaan ibn arqam aa ii sheegay sulaymaan ibn arqam matruuk haalik fi lxadiid marka haddii ahaan lahayd kulu man asnada shayئan min ataabici ila shay ou huba haduu ahaan lahayd ninka ka haboon oo ka diyaano badan zuhriyay u yahay wamaca dalika asnada shayئa wa asqط alwaasطa wa huwa cinda اljamiiع ضaciif ضacfa shadيida walidalika الshaafiعي wuxuu uri low kuna nuxaabi axada laxaabayna الzuhri fi qabuli maraasilihi walakin alaxaqa axaqu an yutabac aw mila dalika alcibaara marka haddii bimithaalkan idin keenay waxay caddaynaysay wixii aad maanta dhoordhoobteen oo dhan kulligeed inaysan wax jira aysan mas'aladii aad tihaahdeen ijmaac anu nimaado yani hal yaliiq bilimaam الshaafiعي an yaأtiya wاlummatu mujtamicat calى qowlin fayuxdiثu khilaafa fayuqbal minhu yani tasawaruu hal yajuuzu اijmaac kharqu اlijmaac miatayn sana wax ijmaac soo socdo imaam shaafici ma khadi kara am imaam shaafici markuu hadalkaan ka hadlay ana lahu salafan fi dalik salaf fi dalik wa absad shay waxa weeyaan maa dakarahu limaam muslim can ibni cabaas markii uu yihi ninkii bashiir ibni kacbin ahaa ou yiriyey xadiian usheegay ibna cabaas buu yiri markaasuu dhag u uu ridigo markaasaa markii hadalkii waa dheeryahay o yiri lesh markaasuu yihi kunaa nuxadiثu can rasuuli الlahi in lam yakun yukdabu calayh falama falamaa rakiba الnaasu sacba wdhaluula tarakna alxadiiثa can rasuuli الlah ibnu cabaas waktigiisa wuxuu qiray dad inay jiraan u bareeraya inay nabiga beenka sheegayaan waktiga ibnu cabaas lam yakun ila taabici aw صaxaabi bas wالصaxaabatu kulhm cuduul idan aladina kanuu yakdibuna calى الnabiy minhm esh minhm bacd taabiciin marka halkaasuu soo maray kasoo tag alam alaysa min almashhuur ana الzuhriya wa huwa taabiciy qad intaqada calى isxaaq bni abi farwa kana yuxadid axaadiث ilى الnabiy sal l duna an yadkur man xadatahu faqaala lahu qatlaka allahu ya bna abi farwa limaada tuxadithuna baxaadiث laysa laha khuطm walaa azima axaadiث aan qamis iyo hogaan aan lahayn qamis ma taqaana ayb tamaam yani hogaanka waxa weeyaan waa midka ritiga sanka loo qamiskana waxa weyaan kan afka laga geliy ايش حكم اه حكم عربي واحد ميزان حكم كل واحد داعي وداعي داعي ايوه تمام هذا كلام سليم طيب مركا وحور مركا اسحاق بن ابي فروة تابعي واحد كان يسقط الصحابة ومن روى عنهم فيسند الحديث للنبي واكو انكره kasoo tag imaam muctabar ah min aimati naqdi yaxya bni saciid alqataan cabdiraxmaan ibni mahdi saaxibkiisa weeyaan yaa wuxuu ri xadiid aan aan musnad ila nabiy sal allahu alayh wasalam aan ahayn lama aqbali karo wa kaana yushadid linkaara calaa man arsala axaadiid marka ayna ijmaac ayna alijmaac calaa ana alummata qad kaanat taqbal almaraasil abu daawuud naftigiisa uri markuu imaamu shaafici ka hadlay axmedna oo ku raacay tii wax baa igu dhalisay buuri markaasuu axaadiistii mursalkaha sunantiisa ku jirto oo kulligood intuu ka dhex bixiyo gooni oo ku alifay marka maraasiil abi daawuud fi aakhiri sunanihi kitaabkii awal way ku dhex jirtay waa kasoo dhe asigii naftigiisa maa qadira an yacmala biqawlihi wayasbit calaa ijmaacihi inamaa taraka dalik waxaan u xasan basri kalaamka owri ida ijtamaca cindii arbacatu min asxaabi fi lxadiidi asqadtuhum waxaan idhi aan culamada kalaamkiisa u bandhigna maraasiil xasan basri ayna mawqicuhaa axmed ibn xambal wagayruhu wa a'imat kibaar qaaluu maraasiilu xasan basri shibhu riix lees qaaluu liannana wajadna anahu yarwi can man daba can kuli man daba wahaba yani laa yubaali an yarwiya bhiqa wala bضaciif uma yusqidhm jamiiعa wayusnid ish ilى الnabiy sal اله alيه wasalam marka kownu xasan الbصri fi bacضi اaxaadiid ida kahura اlmkbiruuna lahu min الصaxaaba yusqidhm laysa manhaja iltazama bihi inama ish هناك حاaلاaت فعل عكس ذلك ولذلك الخلاصة أن المرسل عند أهل الحديث وهم العمدة في هذا الباب ليس إيش بحجة بس intaas aan ku gaabin طيب ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث ضعيف إلا أن يصح inuu أنصح mhn مخرجه مkرجه بمعنى اسناadkiisa بمجيء ماشد من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما waxa weyaan qضية الشhاaفعي سعيد بن المسيب hadalka uu ka yiri mawaaqic badan mar waxa weeye ka baqiyat almaraasil mar wuxuu ley naxtaju bihi kamihaal waayo lakin laysa mutaqayida bicaynihi mara qaala liannana wajadna maraasilahu musnada kalaamkiisa waxaa laga qaadan karaa mursalka in kaana min kibaari taabiciin wawujida lahu maa yadcamuhu fainahu yaxtaju biha laysa bisaciid waxdahu faqat huwa sawaab haakada marka imaamu shaafici taas hadduu yihi jamiic muxadisiin oo dhan waa la qabaa nin diidan maba lahaba haddii mursalkii uba kibaaru taabiciin wariyaan haddana loo helo wax oo asigaas taqwiyeeyo nin diidaaba wama jirtaba marka yaa ha u malaynin ninkii mursal awal xujaysan jirayna waaba kasii horey intii diidaysan hadday daba raacday saas le waa markaas khulaasada intaas wa fa inahaa maraasiiltii saciid ibn musayab wujidat waa la helay masaaniida xaal ay tahay mid la tiiriyey min wujuhin ukar u leeyahay yani markii kul axaadiid alati arsalahaa saciid musayib markii la raadiyey waxaa la helay idoo isnaadkeeda musnad ou yahay musnad ay matasal isnaadu walaa yaktasu dalika cindahu kuma gaar ah biirsaal ibni musayabi kamaa sabaqa waman ankara dalika ninkaas arrintaas ninkii inkiroo yihaahdo saciid ibn musayab shaafici mursalka saciid bas ou xujaysanaa ee ma aha maraasiil oo dhan ninkii yihaahdane zaaciman ana الاctimaada xiinaidin yaqacu calى اlmusnadi duna اlmursali fayakunu lagwan waman ankara dalika ninkii intaa inkiro wuxuu la inkiraa waa maxay ninkii yihahdo xadiidkii saciid ibn musayab haddii loo helo musnad kale طبعا marka uma baahnin مصطلح inu soo celcelina مسنda loo hela dليl مaaa lagala jeedaa da حadيث مرفوع في نفس الوqت isناaده aywa xadيidkii سعيد مسayب u wariyo mrسلka ah ayaa مسند loo helay qolaa yidhaahdeen markaan imaamu shaafici ma xujaysanay mursalkao musnadkii waaba jooga mr mursal muxuu taray wa idaa wujida almaau batala ish atayamum saasay ka wata marka ninkii yihaahdo alاxtijaaj laysa bimursali saciid maadaama an helna kulu mursalin yarwihi saciid ana lahu musnadan ana aladi yaxtaju bihi shaafici huwa ish almusnad walaysa almursal ninkii saas yihaahdo waxaan leenahay markaan waman ankara dalika zaacima ana اlictimaada xiinaidin yaqacu cala musnadi oo shaafici musnad wuxuu jeysana duna mursal oo fa yaqacu mursalkii laqwanow dhacaa midan laabi ah laa xaajata ilayhi aan loo baahnayn ninkii saas yidhaahdo fa jawaabuhu waxay noqonaysaa sida looga jawaabayo annahu ana almursala bilmusnadi yatabayanu sixatu isnaad annahu annahu ana almursala yatabayanu sixatu lisnaadi almursali bilmusnadi markaan ogaano musnad haddaan helno mursalki laaqi noqon mayo laakin waxaan u daliishanaynaa mursalkan inuu musnad isu bedelay maxaa yeelay awalkii hore irsaalkii shakiga aan ka qabnay waxau ku cadaaday markaan helnay wa anahu musnad saasuu leeyay صxaة isnaad aladi fihi risaal xatىa yuxkama lahu hadii sida loogu xukmiyo maca irsaalihi asoo mursal ah waxaa la dhihi doonaa biannahu isnaadu صaxiixun weeyaan taquumu bihi اlxujatu calaa maa mahadnaa waxaan gogoldhig u samaynay sabiilahu fi nawc haani wuxuu leeyahy hadii mursalkii musnad loo helo labadiiba laba musnad ay noqonayaan oo mid kastaba taquum bihi اlxuja ee mursalkii laaqi noqon mahay saasuu leeyahy ibnu xajar iyo keyrkiisa wuxuu leeyahay hadalkaas haddii la yihaahdo taxsiilu xaasil u ah haddii mursalkiin aan ku muransanayn musnad ka fiican oo sanadkiisa mutasiliya aan helno xaqiiqadii markii la yihahdo mursalkaan wax macno weyn oo soo kordhinaa male sax waaye almusnad maca almursali idaa khaalafahu musnad waxdahu ana hada lmusnad aladii macahu mursal yatarajax caleyh sax waa laakiin masaladan waxau leeyahy waxay ku qurxan tahay in la yidhaahdo musnadka waa inuu noqdaa musnad غayru صaalixin lلاxtijaaji bihi waxdahu walakinahu saalixu lilictibaar haddii la helo fiiriya xadiidkii mursalka musnadkana loo helay musnadkana mid keligiis xujada ay kuqumi karta ma ahano raawi mastuur oo kale ah inqiطaac yasiir oo kale may musnad inqiطaacan dhihin raawi mastuur oo kale ama mubham oo kale ama cancanat lmudalis oo kalea ku jirta musnadkii oon awal la ilxumeen oon aanan xujayso karin aan mursalku uhelnay markaasay labadii faa-iida bixinayen mursalkana lama laaqayeyn karo lianna duunahu laa yakunu musnadu xuja wala lxujatu waxdahu yakunu mursal fa inahu yaxtaaj ilaa man suuradaas oo kale ay ku qurxan tahay buu leeyay musnadkaas markii laleeyahy musnada loo helo dirishadaas iska xerxer waxaan malaynaa sawd badana soco hadii kuleyl u yimaadaan aan arag ayb marka wainamaa wainamaa yunkiru hada buri ibnu salax haddii mursalkii musnad loo helo musnadkiina uu saxiix yahay labadiyaa saxiix isla noqonaya buuri wainamaa yunkiru hada man laa madaaqa law fi hada shani inaan shanigaan dhadhan ku lahayn yaa yidhaahdo mursalkii wax macno ma leh haddii musnad la helo waaba ka guureyna ninkii yidhaahdo nin aan waxba dawq lahayn wamaa dakarnaahu waxaan soo sheegnay oo min suquuط الاxtijaaji in la xujaystay inay dhacday abilmursali la xujaystay iyo wاlxukmi in la xukmiyo bضacfi ضacfi اmursali huwa اlmadhab weeyaan aladi madhabkoo istaqara caleyhi uu ku sugnaaday aaraau jamaahiiri xufaad اxadiid xufaad اxadiid jamaahiirtooda aaraadooda ku sugnaaday waxaa weeyaan inuusan mursalka usan xujo ayb iyo wnuqaad اlأhar daa'ima ibnu صلاح cindahu kimiya haa'ila min alkalimaat markaa mutaraadifaat badan yuu isticmaalay waqad tadaawaluu fi tasaaniifihim dadaa waxaa weyaan markii maadaama lugadii wax badan uusan ka aqoonin kitaabkii lagu imtixaani lahay u soo akrina hal kelima haddii ka dhunta xifdigii jumladii isma qaba karto badanaa ayaa saas ku arkeysa marka waxaa lagaa rabaa xataa yakuna ladayka muxasara min alkalimaat walmufradadaat almutaraadifa inaad wax badan akrisid hadhow kelimadii aad rabta haday kaa dhinto tabxat can mathilaatiha waana ku socon karta haddaad khudba akrinay haddaad darsi akrinay haddaad imtixaan galay waa inaad xasiila min alkalimaat ad haysataa laakin kelima haddaad ka haysatid ninkii wiil laalibay waxa weeyaan maxaa wiil la-aan ba u khatar u yahay bimacnaa waxa weeyaan inuu madi noqdo yuu khatar u yahay wa fi sadri صaxiixi muslimi waxaa ku jira almursalu fi asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlakbaari laysa bixuja fi sadri صaxiix muslim muslim muqadimadiisa waxaa kusoo aroortay inuu yiri yahay almursalu fi asli qowlina marka almursalu mubtadawa almursalu fi asli qowlina qowlkeena asalkiisa iyo wa qowli ahli اlcilmi biاlakbaari muxadisiinta ka waramaya laysa bixaja murs marka qowlkaas muslim ma dhihin lakin huwa huwa saaqahu calaa lisaani khasmihi lakin lama lam yarudda calayhi dala calaa anahu ish mutawaafiqu maca alkhasmi fi hadihi nuqta ayb wa bnu cabdilbari xaafid lmagribi ninkii rabo kalaam jamaalkiisa inuu akriyo laa yumalu falyaqra' muqadimata saxiix muslim ana lam aqra' liaxadin min almuxadiثiin kalaama lahu min alrawcati walbayaani walfasaxati maa limuslimin fi muqadimatihi dhowr iyo toban safxa waay haddaa akrij cilmina waad ka faa'iidaysanaysaa waxaad ka faaideysanaa kalimaat ma samictaha cumraka kayfa anaha siqa kaanaha tatanaasab hakada mila almaطri yati alqaطraat waaxidat wاlأkra ayb wbnu cabdilbari marka bal barbar dhig hadalkaas ibnu cabd maxaan idahdaa muslim uu yihi iyo kutubtan mukhtasaraadka hadalka laga akrinayo iyo hadalka muslim bal isbarbar dhig waxaa weeyaan bown shaasi aad ku arkeysa ayb وبن cabdilbri xaafid الmغribi miman xakىa dalika can jamacati aصxaabi الxadiid macnaa hadalkii muslim iyo hadalkaa ibn cabdilbar waa iswaafaqayaan uu ka ram iswaafa wاlاxtijaaju bihi waa mubtada asigan wاlاxtijaaju bihi mursalki in la xujaysana madhabu malikin weeyaan iyo abi xaniifa iyo w wa asxaabihima raximahum اllahu taعala fi طaa'ifati maadaama ibn صlaح shaafici uu yahay lam yudaafic can hada اmadhabi waman qaala bxujati meeshaasuu ku dhaafay mujarad dikri weeyaan ayb markaasuu uri uma ina lam nacuda fi anwaaci اlmursali wa naxwihi ma yusamaa fi usuuli الfiqhi mursal الصaxaabi mithlu ma yarwihi ibnu cabaasi wagayruhu min axaadiiث الصaxaaba can rasuuli lah idala dalik marka tanna masaa-il weeyaan uma inaa anaga lam nacudda kuma tirinin fi anwaaci اlmursali wa naxwihi maa yusamaa waxa lagu magacaabo fi usuuli اfiqhi mursal asaxaabi waxa lagu magacaabo anaga mursalkuma aana magacaabeyn mursal asaxaabi mursal ataabici midda hadda aan soo sheegnay oo la yaqaano waa mursal ataabici laakin taabici mursalkii waxaa kasoo horjeeda mursal asaxaabi mithlu maa yarwiihi ibnu cabaasin wagayruhu min axdaaثi الصaxaaba min sigaari صaxaaba axdaaث saas can rasuuli الlahi salى الlaه alيه wasalam liأna dalika midkaas fii xukmi اlmawsuuli اlmusnadi waa mid la xugum ah mid mawsuul ah oo musnad ah liأna riwaayatahum dadka saxaabadoo sigaarka riwaayadooda can الصaxaabati saxaabada un bay ka wariyaan wاljahaalatu bصaxaabi laga jaahil noqdane غayru qaadixatin mid durta ma aha لأن الصحاaبة kulhm cdul iبن cabaas waxa weeyaan wakti yaruu nabiga عalيه الصلاaةu وaسalaam ou la suxbay marka axaadiidka badana ibnu cabaas wahuwa min almukfiriin wuxuu uri nabiga markuu dhintay sunnadii nebigana aan arkay inay ansaarta u badan tahay buuri yaa waxaan go-aansaday inaan arrintaas utafaxaydo oo ninkii laygaga sheega xadiid keli ah intan soo kaca aan masaladiida waxaan dhiganay buuri albaabkiisa markaasay dabeesha meel kasta ay dhagaha iiga dhufanaysa markuu ninkii ansaariga soo baxay ibn cabaas oo meeshaan qoraxdii iyo dabeysha ay ku dhaceen u arko u leeyay maxaa saan u samaysay ibna cami rasuulillaah maxaa iigu sheegi wayse anaaba kuu soo bixilaay markaasuu le aniga qaalib alxadiian anigaa wax raadinay marka adaa iga sarraysid waay yani tawaaducan liman tatacalam minhu aa loo jeeda marka cilmiga sidaasuu ibnu cabaas ku bartay xadiidkuu saxaabiga ka wariyay marka fulaana ii sheega badanaa ma yihahdo can nabiy sal la alayh wasalam you hor u tiiriyaa marka aalaaf mualafa min axaadiid ibni cabaas waamhaalihi anaha fi lasli marwiyata can man can asaxaaba laakinahu uma baahna maadaama saxaabiga caadil ugu sheegay nebiga saasuu yiri buudaad marka qolo usuululfikri kamid ah oo fuqahada kamid ah waxay leeyihin mursal aan dhahno liannahu waxaan mursal le liana hunaaka saaqita saakaas muxadisiintu waxay leeyihin saaqidkaas waxaan hugnaa boqol sagaashan iyo sagaal fasil tisca inuu saxaabi yahay marka tan waa waa waa mursal lama dhahayo musnad baa laleeyahay sidaas yuu leey صaxiix ana saxaabata qad rawow can taabiciin xataa ciraaqi ah, ku tiriyey inta axaadiid ay ka wariyeen laakiin lama arkin baa layidhi nin saxaabi ah oo taabici ka wariyey ila ida kaana taabiciyu hiqa warawaa dalika taabic can saxaabiyin axar waasita un loo isticmaalay waa masaa-il maxduud oo fara kutiris ah oo aan qaacidada guud ka bixinayni weyaan ayb annawc alcaashiru macrifatu lmunqaici wa fiihi wa fi lfarqi baynahu wa bayna almursali madaahibu liahli اlxadiidi wagayrihim wa fiihi fi lmunqaici wa fi lfarqi baynahu wa bayna almursali lakala bixiyo madaahibaa ku jirto liaxad hadiid ayhi munqaic in la sheego ma huwa اlmuraadu bاlmunqaطc la yihahdo madaahibaa ku jirto ma huwa alfarqu baynahu wa bayna lmursal hadii la yihahdo madaahib kalea ku jirta bimacnaa ana tacriif almunqaطc khilaaf fiihi khilaaf wاtafriiq bayna almunqaطc wاlmursal khilaafun aakar saas wa fa minhaa waxaa kamid i maa sabaqa wax hormaray fi nawci mursali can ilxaakimi kasoo hormaray saaxibi kitaabi macrifati anwac culuum اlxadiid min ana almursala maqsuusu bitaabici inuu yihi mursal waxa isgaar ku yahay wuxuu taabiciga rafciye wa ana almunqaطica minhu midka munqaطicana waxaa la yihahda alisnaadu aladi fiihi qabla alwusuuli ila ataabici ila saxaabi weeyaane raawin oo ka dhacay lam yasmac aanan ka maqlin min aladi fawqahu wasaaqidu baynahumaa kan dhexdooda ana gayru madkuurin ou yahay laa mucayana magaciisa laguma sheegin walaa mubhaman mana la qarino rajul iyo fulan lama dhihi hadalkan uu xaakim sheegay huwa lmuctamad weeyaan in mursal la yidhah maa rafcahu taabici munqaطicna maa saqada minhu raawin fi athnaaءi sanad qabla aلصaxaabi hadduu taabiciga dhaca uu saxaabiga jooga munqaطica lagu magacaabay marka kalaam ibn ibn صلاح ou ila taabici daa'iman leeya sax maaha laakin haddii yani la yihaahdo isnaadkii qabla اlwusuuli ila الصaxaabi ou mid ka dhacay oo taabicigiyaaba dhacay munqaطic u noqonaya munqaطic u noqonaya ayb waxaa leeyahay marka hore laba tacriifa asaasan u ah waxaan kale tafaasiil waaye labada tacriif oo asaasku ah waxa weeyaan munqaطic waxaa la yihahda kul maa lam yatasil isnaaduhu tacriif caam wa idan almuctabar fi tacriif اlmunqaطic ithnaan axaduhma tacriif caam wa huwa an yuqaala ina almunqaطica kul ma lam yatasil isnaaduhu marka yadkul fihi ish almucalaq wاlmursal w wa haakada kuli waa soo mucdal kuli waa soo gelaya marka ashmal weeyaan midda kale tacriif khaas ah ida uriida almunqaطicu btacriifin khaasin laa yashraku fihi baqiyat اnqiطaacaat huwa an yuqaala maa saqطa fi ahnaaءi sanadihi raawin faأkhar laa calى tawaali maa saqطa fi ahnaaءi sanadihi aw ahnaaءa sanadihi raawin faأkhar laa calى tawaali fiiri marka tacriifkaas mucalaq soo ma geli karo leesh ya akwaana lianna mucalaq wuxuu gaar ku yahay bidaayada mucdal soo ma geli karo liannahu itnaani cala tawaali mursal soo ma geli karo لأnhu في akiri اsnaad kana waa afnaa aan ku qeydna marka tacriif oo dhan haddaa soo rogrogtay laa yashraku fiih macahu غayruhu waxaa la ihahdaa inqitaac waadix la la ayb labadaas suura hayso waxaan kalena iska dhageyso wa minhu isnaad yaa kamid aladi isnaadkoo dukira sheegay bacdu ruwaatihi bilafdi mubhamin lagu sheegay naxwu rajulin aw shaykin wa gayrihima wa waa ti hadda noo soo dhaafay laba qowl uu musanif ka sheegay labadii qowl mid kamid o hadda inta soo celi o haddii isnaadkii rajul mubham ku jiro asiga munqaطic buu kuleyahay annagana waxaa soo qowlka raajixa waxa weeyaan mutasil fiihi mubham bas مثال الأول ما رويناه عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين ما رويناه عن عبد الرزاق soomaalida maxay tira cabdirizaq rizaq sax wala la rizaq xataa magacii ilaahay inaan ku gafno yake in allaha huwa الrazaq miya mase huwa الrizaaqu aktaada aan gooni ulaanahay kamid tahay طaalibu cilmin an yuqalid alcaawaam ceb waxaa la rabaa marka khaladka ku baraarugtid an turaaciya lisaanaka min الnطqi bihi marka can cabdirazaq biri adigoo cabdirizaq dhahay kitaab akrinaysaa lagu arka ayb عan سfyaan الthawrي عan abi isحاaq an an zayd bn yuhay an xudayfata qaala qaala rasuul الlahi markaasuu ri hada isnaadun weeyaan إida taأmalahu الxadiiثiyu ninka oo xadiidka hadduu fiirfiiriyo wajada suuratahu wuxuu helayaa suuraة الmutasili suuradiisa inay tahay suuraة الmutasil wa huwa fi الxaqiiqa munqaطic fi mawdicayn saasuu leeyahy waxaa lagu haystaa baa layiri waxaa lagu haystaa ibnu صلاح hadduu dhihi lahay ida taأmalahu غayr الxadiiثiy hadduu dhihi lahay waa fiicnaan leh laakin nin muxadid ah hadduu sanad u fiiriyo fihi mudlis yani inay inqiaac ku jirto horay buu ka ogaanaya marka an yakuna hada alxadiid multabisan calaa muxadithin ama in la yihahdo ida taamalahu alxadiidiyu almubtadi-u in lagu daro iyo in la yihahdo ida taamalahu gayru lmuxadithi in la yihahdo labadaas mid un bay ahayd suuradaas mulaaxadada lagu haysta ayb markaasuu iri mxuu munqaطع fi mawdicin لأna cabdالرaزاq lam yasmachu min الthawri سfyaan bna سacيid kama maqlin cabdالرaزاq الصaنcaani cabdالرaزاq صaنcaani sancuu ku duwan yahay qabrigiisa laa yazaalu macruufa nin suuriya oo maktabat اljil jadيid jooga anaa tagay buu yiri hataa waan soo arkay taariikhda uu dhintay iyo magaciisa kulli miatayn waxdaa cashar u dhintay kulli waa ku qoran tahay cabdirazaaq issancaani saaxib lmusanaf kayta wa kayta macaalim weeyaan oo wadankan markaad ka laabatid oo kale macaalimtiisa hadhowtid dama qur-aankii reer mari baa ku iman laqad kaana lisaba-in fii maskanihim aayatun jannataani hadhow markaa tafsiirkii dad u akrinaysa hadaad tiraahda madiinadaas anaa tegay sidaasay u taallaa dadka dhan way kusoo istaagayaan leanna macluuma jadiida hum bixaaja ilayh laakin afar sano todoba sanaan joogay walam adhab ilaa ay maclamin min macaalim اlyaman wa anta waman huwa fi muqdisho sawa waxa waaye fiiha nadar ayb marka waa inaad waktiyaasha ijaazada rixlo aada qaadataan oo aada xoola aada isku darsataan maxaa la dhihi jiray waa iska sahlan tahay labaatan qofood gaari inay qaataan wax isku darsadaan macaalimta dhan soo ziyaartaan wax sahlan ayb marka لأna cabdالرaزاq lam yasmachu min الthawri wainama samicahu min النعman bn abi shayba aljanadi wa huwa صancaniy akr waxa weeyaan نعman bn abi shayba sancaniy akar oo hiqa weeyaan lakina cabdالرaزاq huwa اladi asqطhu ayb can thawri necmaankaasaa thawri ka wariyey walam yasmachu thawri ayda min abi isxaaq asabiici inamaa samicahu min shariik can abi isxaaq labadaas nin baa gooyeen waxay suuradiisa suura mutasil uga ekaatay lianna cabdirazaaq yarwi can thawri taaratan mubaasharatan wa taaratan biwaasita marka uu hadda wariyey waxaa loo haystaa inuu mubaasharatan ugu wariyey saasaa lagu kadsoomaya nuqtada labaad sufyaan athawri ayda samica min shariik yarwi canhu taaratan bilwaasita wa taaratan mubaasharatan haddii uu yimaado can thawri can shariik waxaa loo haystaa inuu ka maqlay eh, al mubaasharatan inuu ka maqlay markaas labadaas inqiطaaca ku jirta buuri marka labadii hadda inqiطaac waxaa loo leeyahay ana hunaaka saqطa fi اlisnaadi lakinahu fi ahnaaءi sanad wagayru mutasilin shuf liannahu saqdiga horo iyo saqdiga labaad thawriga udhaxeeya marka waxaa way yanطabiq caleyh tacriif alxadiiث اlmunqaطc aladi laa yushrikhu fiihi gayruhu طبعا ibn b ibn ibn xajar wuxuu ri mihaalkan waxay ahayd inta inta la rabo fii baabi tadliis in la geey markaan taraajimtoodii fiiriyey thawri ibn xajar fi tacriifi ahli taqdiis wuxuu ku yihi athawri wasafahu bitadliis annasaa'i wagayruhu taqriibkiisana wuxuu ri rubamaa dallasa haddii raawi rubamaa dallasa tadliiskiisa muxtamal waa wa bmacnaa ana fihi shubha fi الtdliis walakinahu ish laa yurad bihi xadiiثu thawri cabdirazaq maa tamakantu ma raajiceyn siiradiisa maba fiirinba hal huwa mawsuuf bالtdliis lakin kalaam ibn xajar waxaa laga fahmayaa inuu asna cabdirazaq inuu yahay fihi ayضa mawsuuf mawsuuf bالtdliis inuu yahay baa laga fahmaya oo marka mid kastaba soo mudlis ah u raawigii wax ka wariye u gooy wa asnada xadiiثa ilaa shaykin samica minhu bacd اaxaadiiث waa tdliis wa an yarwiya raawi can shaykin samica minhu maa lam yasmachu muhima anahu samicahu minhu ayb ومثال ثاني الحديث الذي رويناه عن عبد العلاء بن عبد الرحمن بن شخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر u yiri waxa weeyaan hadii la yihaahdo منqطع kul سqط في السنda lagu magacaabi karaa مثaalka ugu haboon waay oo waa maxay الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشhخير عن رجلين عن شداد hadda waxa weeyaan wuxuu ka joogaa haddii xadiidka uu mubham ku jiro lianna asiga hadda wuxuuna soo yiriyey ama sabti weeyaan ama eh, alisnaad aladi fiihi raawin bilafdi mubhamin hadda fiiri cabdillaahi bni shakiir hiqada ah can rajulayni man huma mubhamaani wa isnaad fiihi mubham asiga wuxuu ku magacaabayaa munqaطic lakin kan oo kale waxaa lagu magacaabayaa mucdal lianna sakta bاثnayni wa calى tawaali saas in lagu magacaabo can rasuuli الlahi allahuma inii asaluka habata fi اlamri xadiidkan albani bطuruqihi hadda saan hadii loo fiiriy ضaciif waaya laleeyahay sax waa liwujuudi rajulayni laa yucraf man huma lakin bطuruqihi wa shawaahidihi xakama caleyh اalbani fi silsila بأنه xadيiث xasن و minhaa waxaa kamid e masaaئisha laisugu khilaafsan yahay ma ذakrhu بن cabdالbr رaحimh الlه taعaalى wهو أن المرسل مخصوص بالتاaبعين والمنqطcuna shاmل lah وlغayrihi تacriifkan laa bأس بن cabdالbr mrsل mrsل ma rafchu taaبعي منqطcana تacriifkii anaga an qaadanay oo ahayd kul maa lam yataصil isnaaduhu uu yihi marka ku tacriifiye wa huwa cindahu munqaطc waxaa la yihahdaa kul maa lam yataصil isnaaduhu sawaaء kaana yuczى ilى الnabiy sal الlaه alيه wasalam nabiga ha loo tiiriyo aw ilىa gayri alcazmu binisbat shay ilى nabiy cazmiga nisbat اlqowl ilى qaa'ilih lidalika rasaaisha markii la qoray ninka waxuu leeyahy waxa weeyaan cazawta alaayaat ilaa suwariha wakarajtu alaxaadiida min masaadiriha sidaas yaa yaa la yihahdo ayib wa minhaa waxaa kamid ah ana almunqaطica mithlu lmursali inuu yahay masaa-isha oo la yahay qaara waxay qabaan ana almunqaطica mithlu lmursal masaa-isha la khilaafsan yahay wa kilaahumaa shaamilaani inay yihiin likuli maa laa yatasilu isnaaduhu qowlkan mursalka waa soo maray oo qola mursal waxay leeyihin kulu maa lam yatasil isnaaduhu fuqahadii wa oo munqaici tacriifkii shaamilkaan u samaynay iyo mursalkii isku mid noqdo wa hada almadhabu madhabkan asigee aqrabu asaa ugu dhow cajiib saara ilayhi waxaa u ahaaday awaa'ifu min alfuqahaa wagayrihim in la yihaahdo munqaطic iyo mursal waa midka aqrab اlmadaahib wa huwa aladi dakarahu alxaafiظu abu bakrin alkhatibu fi kitaabihi uu ku sheegay o yiri kulu maa lam yatasl sanaadhu mursal ilaa ana akara maa yuusafu bilirsaali irsaal waxaa lagu sifeeya waxaa u badan min xayثu اlisticmaal maa rawaahu taabic can الnabi sal اlه alيه wasalam wa akharu maa yuusafu bilinqiطaac waxaa lagu sifeeyan waxaa u badan maa rawaahu man duuna taabici man minha isku dhihi man inuu wariyo duuna taabici ka sokeeyo can saxaabati uu ka wariyo mithlu malikin can ibni cumar iyo wanaxwu dalika mithluun ay ku cadfan tahay ayib ir musanifka ibnu salax wuxuu iri qowlka loo dhow in laga dhigo waa laakin haddana isticmaalka in mursalna maa rafacahu taabici lagu gaar yeelo munqaicane wixii duuna taabiciina ka dhaco ayaa layiha duuna saxaaba ku fiican warkii baa daba socday yaa yaa la yihahdaa oo maa sanqada min asnaadi raawin faakar al laa cala tawaali in la yihahdaa fiican saasuu leeyahay ayb wa minha maa xakaahu lkhatiibu abu bakrin can bacdi ahli اlcilmi ana almunqaطca ma ruwiya can الtaabici waman dunahu mawquufa calayhi min qowli wa ficlihi wahada gariib baciid wa minhaa waxaa kamida buri masaaisha laisku khilaafsan yahay baabkan maa xakaahu lkhaiibu khaiib wuxuu xikaayooday abu bakrin xakaa hadaad arti bimacnaa naqalay lamid tahay can bacdi ahli اlcilmi bilxadiidi kuwa ku cilmi leh uu kasoo wariyey ana almunqaطica maa ruwiya can الtaabici waman dunahu mawquufa calayh oo munqaطici ou kala mid dhigin maqطuuci sax wala la waada mawquufan calayhi calى الtaabici oo min qowlihi iyo wa ficlihi aha wa hada gariib baciid ibnu صalaaxa ku daray sax wa an maqطuuc iyo manqaطic in laisku daro wax oo la yaab lahay noqden وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين